بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الحال waxaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala baabka xaalka loo yaqaan ama xaalada haddaba culimo xaalada marka aynu ka warramayno waxaynu xaalada uga warramaynaa shan qodob marka koobaad xaalka waynu tacriifini oo maxaa xaal loo yaqaanaa baynu odhan marka labaadna xaalada waynu tusaalayni oo tusaalaha xaaladu waa maxay baynu u baahanahay marka saddexaadna saaxibulxaal wax loo yaqaano ayaa jira saaxibulxaal oo saaxibulxaalka ayaynu ka hadli marka afraadna axkaamta xaalada iyo saaxibulxaalka ayaynu ka hadli doonaa biidni illaahi tacaala marka shanaadna waxaynu ka hadlaynaa caamilka xaalada ku camal falaya ayaynu marka shanaadna ka hadlaynaa waa shan qodob oo xaalada aynu ugu talagallay aqsaamteeda haddaynu ka hadlaysnidhaa waxoogaa wakhtigay naga qaadani laakiin waxaan doonaynaa kitaabku maadaamuu mukhtasar yahay shantaa qodob aan ku soo ururinno qodobka koobaad waa maxay waxaynu qodobka koobaad kaga warbixinaynaa xaalada tacriifkeega maxaa xaalo loo yaqaanaa qodobka labaad waxaynu kaga warbixinaynaa xaalada tusaalayaasha ay leedahay qodobka saddexaadna saaxibulxaalka qodobka afraadna axkaamta xaalada iyo saaxibulxaalka qodobka shanaadna caamilkeega ayaynu ku soo qaadan doonaa bal haddaba aynu bilowno ereyga xaal ah xaal xagga luqadda markaynu eegno xaalka waxaa loo yaqaanaa luqa ahaan maa calayhi shaksu min khayrin aw sharin qofku wuxuu ku dul sugan yahay hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba kaa ayaa horta xaal loo yaqaanaa waa maa calayhi shaksu min khayrin aw sharin wuxuu qofku ku dul sugan yahay baa xaalah sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa maanta xaaladaadu waa sidee ama kayfa xaaluka war waxaad ku dul sugan tahay ka warran ma qof xanuunsanayaa tahay ma qof caafimaad qabaa tahay caynkeebaa tahay weeyi xaal waxaynu ku tilmaannay wuxuu qofku ku dul sugan yahay inay tahay baynu ku tilmaannay wuxuu qofku ku dul sugan yahay waxaa kaloo xaal loo yaqaanaa culima markaynu xaalka doonayno waxaa kaloo xaal la odhanayaa oo luqa ahaanuun loo yaqaanaa alwaqtu aladii anta fiihi wakhtiga aad joogto ayaa xaal la odhanaya alwaqtu aladii anta fiihi sidaa darteed mudaarica marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa mudaaricu inuu xaal yahay iyo inuu mustaqbal yahay labadaa ayaa loo qaybiyaa mudaarica xaal iyo mustaqbal baynu u xaalku waa maxay markaa macnihiisu waa waktiga la joogo ama la taagan yahay weeyaan xaalku luqada labadaa macno ayuu leeyahay inaad tidhaahdo wuxuu qofku ku dul sugan yahay iyo inaad tidhaahdo wakhtiga aad joogto luqadda labadaa macno weeye xaalku istilaaxa culimada haddaynu u nimaad nuxaaddu siday xaal u yaqaaniin waa kan halkan aynu ku arkayno biidni illaahi tacaala alxaalu xaalku huwa lismu waa ismi almansuubu lana nasbiyo almufasiru haddana fasiraya liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati tilmaama ah u fiirsa hadda xaal waxa la odhanayo shardi waa inuu ismi yahay alismu weeye xaalku alismu xaalku waa inuu ismi yahay maxaa iga baxay markaan al-ismu idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa iga baxay oo midna xaala ma noqdo saynu ognahay ficil xaali'ihi ma jiro xaraf xaali'ihina ma jiro waa ismi un waxa xaal noqonaya walow ta'wiilan walow ta'wiilan macnaheegu waxa weeye jumladu markay xaalada tahay ismi baa lagu awiilayaa kolka xaalku waa inuu ismi yahay walow ta'wiilan haba lagu soo awilo haddii la doonaye xaalku waa ismi waa shardiga koobaad shardiga labaad almansuub waa la nasbiyaa baynu nidhi xaalada waa in la nasbiyaa waa mansuub xaaladu waa qodobka labaad maxaa iga hadhay markaan almansuub xaalada shardi uga dhignay waxaa iga hadhay ka marfuuca ah iyo ka majruurka ah labadaa ayaa iga hadhay marfuucu noqon maayo xaalo majruurkuna noqon maayo xaalo shardi waa inuu yahay maxay mansuub waa inuu yahay walow fii maxalli nasbin ha noqdo ama nasbihiisuba taqdiiri ha ahaado oo nasbihiisu mid qadaran wuu noqon karaa mararka qaar almufasiru wuxuu fasiraa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati sifooyin ah xaalku wuxuu fasirayaa sifo qarsoon halkaa maxaa iga hadhay almufasiru liman bahama min alhay-aat markaynu nidhaa mansuubaadkii kaleo dhan baa iga hadhay almufasir liman bahama markaan idhaa tamyiiska mooyaane mansuubaadkii kaleo dhan baa iga hadhay waayo tamyiisku waa ismi waana mansuub waana mufasir waa mufasir oo waa mufasirun liman bahama wax qarsoon buu caddaynayaa tamyiisku min alhay-aati shardiga amarkaan sheego halkaasuu tamyiisku igaga baxaya waa tilmaan tilmaan qarsoon buu xaalku caddeeya tamyiiskuna waa daato qarsoon buu caddeeya daato qarsoon bal ileeg hadda shuruudda aynu xaalada u shardinay marka koobaad waa inay xaaladu maxay tahay baynu nidhi waa inay ismi tahay marka labaad waa inay maxay tahay baynu nidhi mansuub waa inay tahay marka saddexaad waa inay maxay tahay baynu nidhi mufasir liman bahama marka afraad waa inay maxay tahay baynu nidhi min alhay waxaan la fasiraye qarsooni waa inuu min alhay-aad hay-o iyo sifo waa inuu yahay culima bal fiirsada ardaygan iga soo hor jeeda baan weydiin jaaa soo xaalo maaha sheekh jaaa maxaa jaaa inay xaalo noqoto ha alismu qodobka koobaad baa diiday oo alismu xaaladu waa inay ismi tahay baynu nidhi soo caynkaa haye maxamed ka warran haddaan idhaahdo jaaa caliyun caliyun sow xaalo maaha ereygaa caliyun may maaha xaalo oo maxaa diiday mansuub buuna ahayn oo qodobka labaad ba diiday almufasir liman bahama baan idhi ra'aytu caliyan ka waran haddaba caliyan ra'aytu aliyan ereygaa aliyan miyuuna xaalo ahayn xaalo ma yahay maxamed maaha xaalo oo maxaa diiday wuxuuna ahayn eeg caliyantaasi wuxuna ahayn maxay mufasirun liman bahama wax qarsoon buuna fasiraynin hadaba ka warrama haddaan idhaahdo lii shibrun ardan lii shibrun ardan ereygaa ardan lii shibrun taakaan leeyahay taakadu talo waa maxay ardan oo dhul ah ereygaa ardanihi saw ismi maaha saw mansuub maaha aha saw mufasir maaha aha miyayna xaalo ahayn markaa lii shibrun ardan xaalo ma tahay maaha aha xaalo maxaa diiday min alhay-aati bayna ahayn waxa qarsoon lii shibrun haddii lagu daayo taakaan leeyahay haddii lagu daayo tilmaan ma qarsoona daataa qarsoon war taakadani ma taaka mara mataaka kitaabaa mataaka dhul abaa mataaka waa maxay talo taakadaasi egdaata idilbaa qarsoon kolkaa minal hayaatigaasi ayay inagaga baxday oo iyaduna tamyiis maaha haddaba culimo sheekhu siduu u tilmaamay waa sidaa xaaladii wuu tilmaamay bal aan tilmaamo iisoo yaro jeedso kitaabka ka soo yara qaad madaxa xaal maxaa loo yaqaanaa af soomaaligeenna aad ku fahantid marka hore markaad soomaaliga ku sheekaynayso ma xasuusantahay ereyga aad tidha aniga oo aniga oo ama adiga oo ama idinka oo hadda hadalkaa u fiirso ereyga xaal marka xaal la sheegayo waa maxay baan ku marka soomaaliga la macnaynayo waa ereyga lagu macneeyo aniga oo ama adiga oo ama idinka oo ereyga noocaasa ama iyada oo ayaa xaala haddaba bal aniga oo dheh anigoo yaaban baan fadhiistay ariyaa xaala marka af soomaaliga ayaa xaala anoo yaaban baan fadhiistay haddaan idhaa aniga oodaasaa xaala anoo yaaban baan fadhiistay adoo qoslayaan ku arkay yaa xaala markaana adoo qoslayaan ku arkay haddaan ku idhaa ereyga adiga oo ereygaasaa daa'iman xaalo ah haddaba samaysaa bal carabigana aan eege waxaan idhi jaaa caliyun daaxikan bal hadalkaa macnee haddaba jaaa caliyun daaxikan bal macnee maxaa tidhi jaaa cali sheekh ah. bal gadaa gadaa eeg mas'aladaba masale aynu isku baraarujinno culimoy iska ilaaliya ha odhanina jaaa caliyun cali baa yimid daaxikan xaaluu qoslay waa maxay xaashaasi ya waynu diidnay ha iska ilaali xaaluu qoslayada xaashani waa baabka magiciisa mafcuulinbihiga baabka maad ku magacowdaa darabtu caliyan markaad leeda caliyan sag mafcuulin bihi maaha miyaa tidhaa darabtu waxaan garaacay caliyan cali mafcuulin bihi maa tidhaa arbaabka maad ku soo dartaa meesha xaaladu waa baabbay magacu tahaye ha odhanin haddaba darabtu caliyan daaxikan eeg cali baan garaacay xaalu qoslayaha odhan ereygan xaala wuxuu yahay sheekh ma garanayno annaga soomaali baan kaa rabnaa kolkaa eeg daaxikan isagoo qoslaya dheh isagoo qoslaya daaxikan waa xaala hadaba si kale arday aan u dhigo eeg si kale aynu u dhigno ereyga aan xaalada ku tilmaamayno culimay bal si kale aynu u dhigno waxaan eegayaa marka xaal samee la i yidhaa laba ficil baa lagama maarmaana inaan qaato hadii xaal same la yidhaa maxaa lagama maarmaana xaal haddii ereyga xaal ah u fiirso haddii xaal samee la yidhaa ama xaal noo sheeg haddii la yidhaa laba ficil baa lagama maarmaana inaan qaato laba ficil xaal baan doonayaa inaan sameeyo laba ficil labada ficileen qaadanayo midna main feeb baan ka dhigi ama ficil muhiimaan ka dhigi midna ficiil waxaan ka dhigayaa aan muhiim ahayne iska ku meelgaadho kale aan u qaadanaya laba ficil u fiirsa hadda hadaan fadhiisto fadhiisigu saw ficil maaha markaan fadhiisanayo saw ficil maaha haddaan qoslo qosolkuna saw ficil maaha arculima bal hadda u fiirsada waxaan fadhiistay anoo qoslaya eeg fadhiisiguna waa ficil qosolkuna waa ficilan sameeyey hadda labadaa ka doonto midna ficil ka dhigo ka kalena xaalo ka dhigo eeg fadhiisiga ficil ka dhigo qosolkana xaalo ka dhigo maxaad odhan jalasa muxamadun daaxikan hadda daaxikan mayna xaalo ahayn haddana waan bedeliyo eeg qosolkaan ficil ka dhigani fadhiisigana xaal baan ka dhigiyo eeg waxaan odhanayaa daxika muxammadun jaalisan daxika muxammadun jaalisan ka warrama hadda daxika muxammadun jaalisan yaa xaala hadda jaalisan labadan ficilee isberber yaalla ee midna qosolka ah midna fadhiisiga ah unbaan midna ficil ahaan u qaadan ka kalena qosola aan xaalo ahaan u qaadanaya midna ficil baan ka dhigan midna xaalan ka dhigan war culima mayla socotiin si fiican y qosol iyo fadhiisi kaa doonto ficil ka dhigo hadda fadhiisigan ka dhigayaae eeg jalastu daaxikan haddana qosolkaan ficil ka dhigaya ka kalena xaalan ka dhigiyo eeg daxiktu jaalisan ar mayla socotaa haddaba waxaad eegtaa muxuu ahaa maalan muxuu ahaa waxaan doonayaa orodka oo kale ama cararka oo kale harabe saw ma ahayn gelidda soo gelida meel la soo galaana maxay ahayd dakhala saw ma ahayn dakhala yaa xaalo ka samaynaya haddaba dakhala isagoo ficilka kalena harabe ka isticmaalaya may ficilka harabe u qaata haraba muxamadun daakhilan almasjida haraba muxamadun muxamed baa cararay daakhilan almasjida isagoo oo soo gelaya xaaluu soo gelaya ha odhan isagoo soo gelaya masaajidku cararay dhe bal haddana egeeg harabada xaalo ka dhiga haddana maxaan odhanaya haddaan haraba xaalo ka dhigo dakhala muxamedun almasjida haariban macnihii waa maxay markaana masaajidka ayuu maxamed soo galay isagoo cararaya markaa isagoo cararayadaasa hada xaaladiia aduu daa'iman haddaad hadda isoo eegto boqol ficil wax ka badan baan samaynaya boqolkaa ficilen samaynaya waxa ka badan mid kamidana midana baan u qaadan inta kalena maxaan u qaadani xaalooyin baan ka dhigaya xaal xaalaan u qaadanaya xaaladu waa laba ficil oo isku mar la samaynayo oo midna ficil muhiim laga dhigtay ka kalena xaal laga dhigtay oo dee ismi loo bedeshay weeye xaaladii af soomaaliga maynoo muuqataa culimo ya bal haddaba kuma odhanaya cashirkaad sharaxday haye af soomaali eh, erey soomaaliya ii sheegaya oo sharaxa cashirka iyo xaalo wada socota ah oo soomaaliaha tusaale soomaaliyaan rabaa oo eeg cashir sharxid ka hadlaya xaalana ay ku jirto arabi maaha maxamedo haye casharkiibuu dhigay macalinku waa ka cashirkiibuu dhigay macalinku isagoo sharxaya xaaladu waa isagoo sow maaha maasha allah jazaak allah khayr nacam ardayga cashirkiibuu macalinku dhigay isagoo fadhiya eega isagoo fadhiya amada xaalada arkayn waa saa af soomaaliga halkay kaga jirto baro markaas aad carabigana halkay kaga jirta aad garan kartaa ama sida carabigana loo isticmaalaya aad garan karaysaa haddaba culima waxaynu ogaanaynaa xaalada qaabka loo sameeyo ila ogaada cashirkani wuxuu aad ugu fiicnaa intuuna ardaygu dhiganin inuu sarfi ardaygu horta dhigto cashirka xaalada ah ardayga sarfiga wax ka yaqaan buu aad ugu fiican yahay sarfigu waa cilmi naxwaha ka horeeya inagu haddaan soomaali nahay naxwaha la bartaayo sarfigay marka dambe odhanayaan waa khada sarfigaa horeeya marka hore sarfiga ardaygu waa inuu barto sarfigu waa cilmu lmufradaat baa la cilmu waxaan doonayaa eh, ficilku hadduu saddex xaraf yahay saddex xaraf hadduu ficilku yahay ficilku hadduu saddex xaraf yahay lix iyo toban dariiq baa xaaladiisa lagu keenaa maxaan ku yidhi ficilku hadduu saddex xaraf yahay imise dariiq baa xaaladiisa lagu keenaa lix iyo toban dariiq dariiqba xaaladiisa lagu keenaa laakiin lix iyo tobankaa dariiq waxaa inagaga filan eh, mise inagaga filan laba dariiqoo qura ayaa inagaga filan mise saddex baan ka dhigaa saddex dariiqan ka dhigo hadduu ficilku saddex xaraf yahay saddex xaraf eegada hadduu saddex xaraf yahay faacil baa lagu keena xarafka koobaadunbaa alif lagu taagaa ka alifka ka dambeeyana waa la kasriya xaaluu kuu noqon ismi faacil marka aad rabto jelese maxaad odhan jelese markaad ismi faacil ka dhigayso jaalis waxaad odhan jaa eh, sharaxa muxamadun adarsa jaalisan jaalisan kharaja maxaad odhan markaad xaalo ka dhigayso koobaadka alif ku taag khaarijan rakiba maxaad odhan markaad xaalo ka dhigayso raakiban qatala maxaad odhan markaad xaalo ka dhigayso qaatilan armay la socotaa hadda qatala maxaad odhan qaatilan baad odhan qaatilan si fiican baad u fahamtay waa hal dariiq oo faacilan hadda lagaga keenay waxaad ogaataa ficilkani hadduu afcal baa lagaga keenayo amsa lagama maarmaana inaad ka bilowdo iminka khadira khadira khadira sow midab maaha waa maxay sow greenka maaha madooga maaha xaal markaad ka keenayso afcal ku keen akhdar ku keen khadira maxaan idhaahdaa akhdar sawida maxaan idhaha kamadooba ka madow aswad ereyga xaali aswad baad odhan waxay ra'aytu caliyan aswada cali baan arkay isagoo madow aswadadani isagoo madow baad odhan waa xaalo ra'aytu caliyan aswada cali baan arkay isagoo madow aswada iyo akhdara iyo axmara iyo abyada iyo kuwaas xaalada saasaa lagu keenaa midab yahay baan ku idhi hadduu maxa yahay hadduu saddexda xaraf ka labaad uu godan yahay saddexda xaraf ee ficilka ka labaad haduu godan yahayna faciil baa lagu keenaa faciil karuma maxaad odhan karuma xaal markaad ka keenaysa maxaad odhan kariim laakiin waa inuu shuruudihiisii kalena dee dhammaystirto ilain kariimkani faacil buu noqon karaa jaaa kariimun mafcuul buu noqon karaa ra'aytu kariiman xaaluu noqon karaa markuu shuruudda dhamaystirto waa ra'aytu caliyan kariiman cali baan arkay isagoo sharaf leh kariiman isagoo sharaf leh hadda mayla socotaa kariiman waa maxay baan ku idhi faciil baa lagaga keenaya lauma maxaad odhan ereyga lauma ah la'iim baad odhan haddii la doonana culimo dariiqa kale ilaeg mafcuul iskaga keeno mafcuul oo maxaan ku keenaa daraba mafcuul ku keen halkaa daariban kaga keenaysay mafcuul ku keen haddaad doonto madruuban waa xaalo isagoo la garaacayo wey daaribanna isagoo wax garaacayo weeyaan waa xaaladiio laba macno kale leh maxaan odhan qatala saw qaatilan maaha isagoo dilaa ayaan arkay maxaad odhan haddaad mafcuul ku keento maqtuulan isagoo la dilayaan arkay buu macnuhu noqonaya maqtuulan kaatifan ee katifkiibaa ficil iska noqonaya kaatifan waa maxay isagoo nin dibdib u xidhay garbaha ka xidhayaan arkay kaatifan ra'aytu caliyan kaatifan maxaad odhanaysa haddaad mafcuul ku keentana ra'aytu caliyan maktuufan cali oo dibdib loo xidhay oo la deldelayaan arkay ra'aytu caliyan maktuufan maktuufan waa xaala markaa ah. waxaan culima uga soconnaa ereyga xaalka ah waxa lagama maarmaana erey ficil ka yimid inuu yahay kolkaa dariiqa aad ku keenaysaana ama faacilan ku keen ama afcal ku keen ama faciil ku keen ama mafcuul ku keen alxaalu xaalku huwa lismu waa ismi ficil iyo xaraf iga hadhay almansuubu waana la nasbiyaa marfuuc iyo majruur baa iga hadhay almufasiru wuxuu caddeeyaa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati tilmaana haddaan idhaa cali baa yimid cali baa yimid haddaan idhaa ereyga u fiirso cali baa yimid haddaan idhaa cali markuu yimid muu degdegayey mise aayar buu socday cali baa yimid markaan idhaa miyuu degdegayey mise aayar buu socday miyaa la kala garanayaa jawaabtu waa maya lama kala garanayo maxaan odhanayaa xaale markaan doonayo inaan keeno cali baa yimid hee jaaa caliyun musrican musrican ee afar xaraf ba iyadu noqotay mufcil miim godan baa lagu bilaabay eeg asraca buu ka yimid saddex xaraf hadday noqon lahayd de wax kalea lagu keeni lahaa asraca musrican baad odhan markaa waa la odhan karaa jaaa caliyun raakiban waaba isagaaba keenay raakibantii naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeyi jaaa zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan jaaa zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan yaa xaala ah hadaba ereygaa raakiban waa xaala shuruuddii ma dhammaystiray shardiga koobaad ismi buu ahay raakiban ismi ma yahay war maxaynu ismiga ku naqaanay tanwiin sawka tanwiin sita haddana mansuub ma yahay sawkan mansuubkaa hadana ma yahay munfasir oo wax qarsoomay ma fasirayaa nacam weeyaan jawaabtu haddii jaa caliyun ood ku dayin lahayd lama garanayo cali inuu wax fuushanaayo inuu lugaynayey sifaduu ku yimid baa qarsoon kolka waana min alhayaati jaaa zaydun zayd baa yimid raakiban isagoo wax fuushan ereyga raakibani waa xaalo hadaba xaaladu saaxibulxaal wax la yidhaha bay u baahan tahay xaaladu maxay u baahan tahay baynu nidhi saaxibulxaal wax la yidhaha baa lagama maarmaana saaxibulxaalku waa maxay talow waa xaalada mid qaadanaya oo xaalada iska leh ayaa lagama maarmaana in meesha laga helo ama hadalka laga helo markaan idhaa jaaa zaydun raakiban markaan idhaa xaaladu waa raakibane waa mid wax fuushane fuulidan yaa iskale yaa wax fuulaya zaydkan saaxibulxaal baa la odhan doonaa zaydkaa maxaa la odhanayaa culimo saaxibulxaal baa zaydkaa la odhan jaaa zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan haddaba halkaa waxaad ka garatay saaxibulxaalku faacil buu noqon karaa sida tusaaleheennin zaydkani hadda waa maxay jaaa zaydun raakiban zaydku waa saaxibulxaale muxuu icraaban yahay faacil xaaladuna waa mansuub xaaladuna waa mansuub haddii la doono saaxibulxaalku mafcuulun bihi buu noqon tusaalaha labaad eeg wa rakibtulfarasa faraskii ayaan fuulay musrajan kioo la kooreeyey musrajan waa xaalo kan la kooraynaya waa ayo talow yaa saaxibulxaala kooraynta yaa iska leh faraska faraskumuna mafcuulun bihi ahayn hadalkaa yaa faacila rakibtulfarasa musrajan yaa faacila taada rakibtu ku jirta ayaa faacila haddaba faacilka ha laga xaaleeyo ma odhan karno oo haddaad faacilka tada haddaad saaxibulxaal ka dhigto tada haddaan saaxibulxaal ka dhigno muxuu macnuhu noqonaya rakibtulfarasa faraskii baan fuulay musrajan anoo lay laykooreeyey adiga makoora lagu saaroo lagugu xidhay musrajan haddaad ta'da ka xaalayso oo saaxibulxaalka aad ka dhigta khalad buu noqonayaa warkii faraskii baan fuulay anoo kooraysa wey anoo koora lay xidhay waa khalad faraskaan fuulay isagoo la kooreeyey weeye mafcuulka iskale mayla socotaa hadda tusaalaha saddexaad waa tusaale eeg sheekhu ku keenay waa tusaale suurtageluu yahay in faacilka laga xaaleeyo suurtagelna uu yahay in mafcuulka laga xaaleeyo daliil aynu ku kala saarnana ma hayno labadah midna hadiidin war waa masaa'ilka ay culimmada fuqahadu isku khilaafaan masaa'il haddaad aragto fuqahadu ay isku hayaan waa mas'aladan oo kale waa tusaalahan saddexaad oo kale bal hadda u fiirso laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ninka cabdullaahi la ayaan la kulmay raakiban anoo wax fuushan hadda yaan ka xaaleeyey raakibantaa faacilka raakiban ta'daan ka xaaleeyey hadda haddana waxaan odhanayaa laqiitu cabdalaahi cabdilaahi baan la kulmay raakiban isagoo wax fuushan haddana yaan ka xaaleeyey waryaa fuulidda hadda wax fuulaya waa mafcuulka cabdilaahi yaa wax fuulaya eeg tusaalahaasoo kale lama gala xaalada ka iskale lama kala garanayo faacilkana way dhici kartaa mafcuulkana way dhici kartaa wax kaloo inoo kala rajaxa waa inaan helno waa masaa'ilka fiqhiga laysku qabto aayaddan qur'aankaaba ka mida ilaahay aayad qur'aana ayuu ku yidhi sheekheennu ma keenin waqaatilu lmushrikiina kaafatan u fiirsa hadda aayaddaa rabbi muxuu yidhi waqaatiluu la dagaalama almushrikiina gaalada iyo mushrikiinta la dagaalama kaafatan kaafatan waa xaaleeyaa laga xaalaynaya balorado haddaba culimada mufasiriinta soo weydii sheekh mufasiriintu waxay dib ugu soo noqonayaan luqawiyiintii luqawiyiintii bay odhanayaan kaafatan yaa laga xaalaynayaa kaafatan cidda laga xaalaynayaana waa tusaaleheenna saddexaad oo kale qololkaa qaatilu wowgeegay ka xaaleeyeen oo faacilka ah qolana mushrikiintay ka xaaleeyeen macnihiina wuu kala baydhayaa markaa bal hadda u fiirso haddaad kaafatan aad wowga ka xaalayso wuxuu noqonayaa wa qaatiluu la dagaalama muslimiinay almushrikiina gaalada la dagaalama kaafatan idinkoo dhammaystiran gaal haddaad doonayso inaad iska celiso ha kala hadhina muslimiina haddaad laakiin u kala hadhiin gaalo muslimiin haddaad u kala hadhiin waxaa laga yaabaa in badanoo kamida inuu idinka guulaysto kolka amarkan ilaahay ina amray wuxuu inagu dhacayaa inagoo dhan inaynu gaalada la dagaalanno inagoo dhammaystiran inaynu la dagaalanno ood fikir kula dagaalanto ood dhaqaale kula dagaalanto ood aqoon kula dagaalanto ood caadi ula dagaalanto eeg dhammaan inaad la dagaalanto ayaa lagu amraya markaa waqaatilu lmushrikiina kaafatan waa halka kaafatan haddii halkee laga xaaleeyo weeye wowga hadii laga xaaleeyo wey eeg macnaha labaad haddana macnaha labaadna wuxuu noqonayaa waqaatiluu la dagaalama almushrikiina gaalada mushrikiinta ah, kaafatan iyagoo dhammaystiran idinku ha dhammaystirnaaninaba muslimiin haddaad doontiin war kala hadhaba haddaad doontiino laakiin iyaga si wada jira ula dagaalama mushrikiinta ha kala reebreebina weeyi qolona ha soo dhowaynina qolona dagaal ha ku qaadina ee si dhammaystiran mushrik hadduu yahay waa nijaasa iskaga foge weeyaan macnaheegu eeg labadan jeer yaa dhammaystirmaya kaafatan yaa qaadanaya marka wowga laga xaaleeyo yaa dhammaystirnaanaya amarka ilaahay ina saaray muslimiintu inay dhammaystirmaan buu noqonaya markaa marka mushrikiinta laga xaaleeyana yaa dhammaystirmaya mushrikiinta si dhammaystiran in loola dagaalamo ayay noqonaysaa laba xukun baa halkaa ku kala bayskalaysmaya markaa laba xukun ayaa halkaa ku kala salaysmaya talow xaalada ayaa laga xaalaynay haddaba naxwiilayaasha hala weydiiyo walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ninka cabdilaahi la ayaan la kulmay raakiban anigoo wax fuushan ayaan la kulmay ama raakiban isagoo wax fuushan ayaan la kulmay rukuubkan marna faacilkaa yeelanaya ta'da ah marna mafcuulka ayaa yeelanaya wamaa ashbaha daalika iyo waxaa wixii shabaha tusaalayaashaa wixii shabahana waad ka keeni culima haddaba ila yar socda horta xaalada kow magacyaasheennan xaalama ka dhiganaa balada sidaa inta sheekh meesha fadhida magacooga u qiimeeya magaceennu xaalama noqonaya jawaabtu waa maya nin qura oo magiciisu uu xaalo noqonaya ma jiro waayo sababtu waa maxay sababtu waxa weeye ereygan xaaladii in ficil uu ka yimaad baynu shardinay ilaa inuu jaamid yahay mooyaane hadduu jaamid yuu muawal bilmushtaq yahay mooyaane mayla socotaa eeg raakibantu dee rakibay ka timid qaatilantu dee qatalay ka timid magacyadan waa ismulcayn weeye xabaaladana waa inay mushtaq tahay ficil mid laga keensatay waa inay tahay waad ila fahanteen axkaamtii xaalada iyo kii saaxibulxaalka ayuu sheekhu isku yar daraya halkan walaa yakuunu noqon maayo alxaalu xaalku ilaa nakirata nakiro mooye wax kale walaa yakuunu noqon maayo alxaalu xaalku ilaa nakirata nakiro mooye wax kale maxaynu nidhi halkaa horta xaale waxaa loo yaqaanaa waa maxay baynu nidhi weligeedba waa nakiro xaala nakiro mooyaane wax kale ma noqoto waa inay nakira magacyadeennani ma nakira mise waa macrifo haddaba magacyadeennani xaala ma noqon karaanba xaaladana shardi waa inay nakiro tahay magacyadeennanina dee waa macrifo dad la garanayaynu nahay damiirku xaala ma noqdaa damiir ardayo damiir xaalaa ma keeni kartaa waa maya jawaabtu waayo damiirku muxuu ahaa macrifuu ahaa haye ismu ishaare xaala ma ka dhiganna haddaba ismu ishaare yaro xaala la icraabaya ma keenna sinaba suurtagal uma aha inuu ismushaar xaala noqdo de waaba macrifaba ficilna kaman ismi mawsuul xaalama ka dhiganaa bal ismi mawsuul maykada magaca alwata xaalama ka dhiganaa bal magaca alwata alqaatila xaalama ka dhiganaa bal maykada ma noqonayo waayo waa macrifadii ilaa nimanka kuufiyiinta la yidhaha kuufiyiinta sawmaydaan maqal nimanka kuufiyiinta la yidhaha ayaa iyagu ogolaaday in laga xaaleeyo erey macrifi inuu xaalo noqdo bal hadda kitaabkeennan cashmaawiga baydadkay deliishadeen aan eegno laba boqol iyo waxaad soo saartaa toddobiyo toddobaatan laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan haddaynu soo saarno culimo waxaa ku qoran baydka ay kuufiyiintu deliishanayaan ee ay u deliishanayaan xaaladu inay maxay noqonayso macrifo inay noqonayso xaaladii oo macrifo noqonaysa waa xaaladii oo macrifo ah, waa sideed iyo baytka arsalaha alciraaka uu yidhi ma dhammaystirin ma ogtahay arsalaha alciraaka arsalaha alciraaka baydkaasi alciraaka waa xaalo albayna wadataa xaaladiiyo macrifa ayaa baydkaa lagu arkay hoosta hoose ayuu ka dhammaystirayaa sibaweyhi baa kitaabkiisa ku soo sheegay baydka wuxuu yidhi nin gabayaa ah gabay tirinaya wuxuu yidhi فأرسلها العراك ولم يذودها ولم يشفق على نغص الدخال مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول ninkani wuxuu ka hadlayaa nin geel horaya ama dameero horaya ama fardo horaya horidda ma la garanaya xoolu markay omayin ceelka lagu sii daynayo wuxuu yidhi fa arsalahaa mar qura unbu sii daayey alciraaka iyadoo iswada cidhiidhiyaysa iyada oo alciraaka maxaan ku macneeya alciraaka iyadoo iswada cidhiidhi arxaala miyayn ahayn ilan iyada oo aniga oo inaga oobaa xaalo loo yaqaanaye fa arsalahaa wuu sii daayey darkiibuu ku sii daayey alciraaka iyadoo iswada cidhiidhiyaysa walam yadudha ma kala celcelinin oo kolba horin ma soo daynin walam yushfiq ugama naxin oo ugama dhimrinin calaa naqasi dikhaal dikhaalka iyo dee soo ama cidhiidhigan mar qura lagu soo gelayo naqaska iyo dhibaatada uu ku keenayana ugama nixin ama farday noqon karaan ama dameeray noqon karaan ama geel bay noqon karaan ragga qaarkoodna waxayba yidhahdeen fa arsalahaa faacilku wuxuu ku dhacayaa maba ahan nin geel horayee waxa weeye bahalka farowga la yidhaha kallab ayaa dadiga markuu ku sii daynayo biyaha kallabi meel yaroo taag bu fuulaa farowga kallab markuu dadigiisu cabayo lama cabo waa mamnuuc dadiga farowgu lama cabo xilliga dadigu uu cabayo ama haddee farowga yaryare labka iiba uu cabayo ka ninka ee weynee meesha mas-uulka ka ihi taag yar buu daydaydaa markaasuu taaga fuulaa intay biyaha ku jiraan farowgan kale taagguu saarnaadaa haddaba kan farowgi ihi dee dame ee kuwii cabayey qaybqayb uma soo kala daaye muxuu sameeyaa mar qurunbu kusii wada daayaa isna taaggaa yar buu iska fuulaa taagga yartadu muxuu fuulayaa waxa weeye alladii khalaqa waladii qadara fahadaa ilaahay markuu shayga abuuray haddana waxa dhiba ayuu raaciyey waa loo sheegay waa la fahansiiyey waxa dhiba waad ogtoo sakaaradu adhigana way la daaqdaa ilmaha yara ilaalinayaanoo ka carartaa maxay ku kala garanaysaa kanna waa ardi kanna waa qof maxay ku kala garanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markuu abuuray waxa dhibaya baray kolkaa farowgani wuxuu ku fikirayaa bahalkan cunaa iyagoo mar qura meel ku wada jira hadduu iskugu yimaado inuu dhamaynayo taaga markuu ku jiro waa gaadh waa gaadhoo bahalka ayuu ka ilaalinayaa kolkaa hadduu bahal arko ama khatar hadduu arko cibuu sameeyaa markuu ciyo cidaa way isla fahmayaanoo way yaacaan saasay ku didaan dee waa bahal khatara weeyaan xayawaanka xagga nidaamka marka la eego waxyaabaha ugu khatarsan buu ku jiraa inaad og tahay mooyaane farowgu waa waa waa guruub guruubbuu isku raacaa guruubkaa wax nin ah ama wax laba midun midunbaa ku jira laba kuma jiri karaan ba ku jira gruubkiiba wax lab ah gruubka hadduu mid labaad u yimaado eeg wa layskuma qabsado halkaasay iskula baxaanoo way dagaalamaan cabbaar markay dagaalamaan ayaa dagaalka ka ku badiyaa gruubkan ku soo wareegaa kaasina ka intuu galaayo sanad idil ayuu kelidii daaqaa markuu sanad idil kelidii daaqo uu xoogaysto ayuu daydaydaa markaa marka dambuu yimaado ayuu dagaal isku qaadaano ka laga adkaadaa eeg nacas ma aha si toosunbu uga dhex baxaa kolkaa sanad buu isna soo wareegaya inkastay asxaabulfalsafa masalada ay tacliiqiyeen maskaxdeenna saddexda qaybood ay tahay qayb ka ay yidhaahdeen qaybtaa xayawaanku male ha laga daayo bal hadda u fiirso fa arsalahaa wuxuu ku sii daayay darkii alciraaka iyadoo iswada cidhiidhyaysa ereyga alciraaka waa xaalo muxuuna wataa albuu wataa halkaasay nimankii ka daliishadeene yidhaahdeen maxay halkaasay ka daliishadeenoo war xaaladu albay qaadan kartaayo naga daaya bay yidhahdeen lagaga jawaabay lafdigana waa macrifo macnahana waa nakiro waxa muctamada sida basriyiinta ee sheekheenani uu qabo walaa yakuunu lxaalu xaalku ma noqdo ilaa nakiratan nakiro mooye wax kale xaaladu horta waa nakira ee tida sidaa ogaada saaxibulxaalka bal ka warrama culimo saaxibulxaalka saaxibulxaalkuna macrifo mooyaane wax kale ma noqdo bal ilaahay xikmaddiisan eeg luqadda markii la baadhay ee si dhaba ah loo baaday waxaa la ogaaday inay luqadu kala baydhayso walaa yakunu ma noqdo ilaa bacda tamaami kalaam horta xaaladu hadalku markuu dhammaystirmay kadib unbay timaadaa xaaladu halkay timaadaa buu ina yidhi bacda tamaami lkalaam haddaba bacda tamaami lkalaamkan bay rag badani si khalada u fahmeen walaa yakunu ilaa bacda tamaami lkalaam hadalkan ayay rag waxa weeye hadalkani xaalku hadalku markuu dhammaystirmo bay xaaladu timaadaa weeyi saw caynkaa ma waxay moodeen inay xaaladu xagga dambuun marto oo waxay idhahdeen jaaa zaydun daaxikan daaxikantu xagga dambuun ha martabay yidhahdeen hadalku markuu dhammaystirmun hala keeno war waa khalad sidaasi xaaladu xagga u horraysay mari kartaa oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi khushacan absaaruhum yakhrujuun ereygan khushacan ee u horeeya waa xaalo waxaana laga xaalaynayaa yakhrujuuna wowgeega xagga hore way dhacdaa oo jaa caliyun daaxikan daaxiga hadalka waad ka bilaabi kartaa maxaad odhan kartaa daaxikan jaaa aliyum xaaladu bartankay geli kartaa oo maxaad odhanaysaa jaaa daaxikan caliyun xaaladu bartankay geli kartaa xagga ugu dambaysana way mari kartaa maxaa looga jeedaa haddaa walaa yakuunu ilaa bacda tamaami alkalaam waxaa looga jeedaa xagga muuqaalka ma aha dadka u fahmay xagga muuqaalka way khaldameen war xagga muuqaalka ma ahee waa xagga macnaha oo hadalka macnihiisu intuu dhammaystirmay kadib ay xaaladu imanaysaa walow xagga horeba ha marto barhtankaba ha gasho xagga dambeba laakiin waxaa la diidayaa inay noqoto rukni hadalka ka tirsan hadalku ka maarmi karaa xaalada saasaa loo jeeda iminka jaaa caliyun daaxikan daaxika maa layskaga tegi karay waa layskaga tegi karaa oo maxaad ku daysan kartaa jaaa caliyun quudhaad ku daysan kartaa way hadalkii u dhammaystiran yahay hadalka maa laysa ruknan fi lkalaam baa loo jeedaa maa laysa ruknan fi lkalaam mararka qaar culima waxaba dhacda baa la yidhi mararka qaar waxaba dhacda in inaan laga maarmi karayn baaba dhacdaba oo xaalada haddaad ka tagto cid macnihiiba khalad buu noqonaya bal nebi maxamed ilaahay aayadda calayhi salaatu wasalaam uu kula hadlay eega nebiga waxaa lagu yidhi walaa tamshi fi lardi maraxan bal aayaddaa macnee walaa tamshi ha fil ardi arlada dhexdeeda ha lugayn maraxan iskibrinaya yaa xaalaha markaa adiga oo maraxan walaa tamshi fi lardi ma eg walaa tamshi fi lardi eg maraxan msoo ma ahayn waa xaalo kolkaa haddaba xaaladaasi ma laga maarmi karaa walaa tamshi fi lardi haddii lagu daayo ka waran muxuu macnuhu noqonaya dhulka ha dhex socon oo nebigu muu duuli markaa sala allahu aleyh wasalam haddii la yidhaa ilaahay uu diiday inuu lugeeyo miyuu duuli waa may eg lama diidana lugta xaaladan lagama maarmi karayo kibirkaa la maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin dhulka iyo cirka iyo inta udhaxeeya maanaan abuurin annagoo ciyaarayna bu ilahay yidhi annagoo ciyaarayna yaa xaalaa marka annagoo ciyaarayna laacibiin baa xaalo ah xaaladdaa hadalku ma ka maarmi karaa haddaba bal laacibiin ma iskaga tagnaa maxaa soo hadhaya inta soo hadhay haddaan sheegno dhulka iyo cirka iyo inta udhaxaysaba maanan abuurin hadduu ilahay yidhaha ka warran oo yaa abuuray dee markaa ma ilaah kalaa abuuray war ilaahay wuu abuuraye ciyaaruma abuurin xaalada lagama maarmi karayo markaas oo kale walaa yakunu ma ahaado xaalku ilaa bacda tamaami lkalaam hadalku intuu dhammaystirmay kadib mooye in kale saaxibulxaalku isagu waa macrifa walaa yakunu saaxibuhaa saaxiibkuna ma aha saaxibulxaalku ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale saaxibulxaalkuna waa macrifa uun maxaynu nidhi iyaduma mise waa nakiro xaaladu waa maxay waa nakiro saaxibulxaalkuna waa maxay waa macrifo talow maxaa loo kala bedeli waxa loo kala bedelay eeg hadda culima waxa loo kala bedelay xilliga saaxibulxaalku uu mansuubka yahay marka uu saaxibulxaalku mansuubka yahy bal hadda u fiirso saaxibulxaalku hadduu mansuub noqdo xaaladuna mansuub ay ahayd oo macrifo ay wada noqdaan nacti inaga noqon eeg waxaa tidhi ra'aytu caliyan raakiban iminka yaa xaala ra'aytu caliyan raakiban markaan idha yaa xaala raakiban yaana saaxibulxaala aliyan maxaa sifiyo mawsuuf uga dhigi weyne waxaan uga dhigi weynay waxaan soo barannay nactiga markaan maraynay inay macrifo isla noqdaan ama nakiro isla noqdaan haddana way iskhilaafeen oo maxay kale yihiin ra'aytu caliyan raakiban markaan idha waa macrifo raakibanna waa nakiro kolkaa inay kala baydhaan baa la doonaya in nactiga iyo xaalada la kala garto taas ayaa la doonaya ilan haddaan idhaa ra'aytu caliyan arraakiba nacti markaa iga noqonayaa nacti iga noqonaya la soco walaa yakuunu saaxibuhaa saaxibulxaalku ma aha ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale saaxiibulxaalku culima waa macrifa uun laakiin mararka qaar wuxuu noqdaa nakiro musawiq sidata muxuu noqdaa nakiro musawiq mubtadaha kitaabkeenna kalema ku marnay musawiqaad badanu lahaa sidiioo kale halkana musawiq loo baahan yahay saaxiibulxaalka bal baydkii hadda boggii aan maraynay soo roga isla boggii aynu maraynay soo roga saaxiibulxaalku siduu u egaado ada arkiye nin gabayaa-aa gabay tiriyey muxuu yidhi markuu miman yatamu xishan dalaluun yaluuxu kaanahu khilaluun liman yatamuuxishan dalaluun yaluuxu kaanahu khilaluun bal u fiirso liman yatamuuxishan dalaluun yaluuxu kaanahu khilaluun waa boga laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan ninkaasi wuxuu yidhi limayata inanta mayo waxa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a dalalun sees baa u sugnaaday inantaasi sees yaroo cidla ay leedahay buu yidhi sees cidlaa ah, ayay leedahay buu yidhi yaluuxu wuu ifaa seeskaasi kaanahu khilalun xaasawda yare seefta agga hoos xagga dambe lagaga duubo xaasawdaa seeftoo kale sideedoo kale uu ifaa sees yaroo ifaya ayay inantani leedahay buu yidhi oo haddana cidlaa ah. wan gabaygan muxuu ujeedaa talow inantan sees kale seeskuna uu cidlo yahay haddana uu ifaya xaasaw yaroo seef lagu duubay sideeda uu ifay talow macnuhuu xambaarsan yahay waa maxay macnahanuu xambaarsan yahy fikradda wax ambaarsanya waa gaarinimo dumarka waxa lagu ammaanaa gaarinimada waa lagu ammaanaa oo basarida waa la necab yahay oday soomaaliyeed baa ilaahu basari abuurtaya maxaad koor ugu xidhi weyday buu yidhi koor halayska gartee koor maadu xidhid buu yidhi kolkaa waa la yaho gaarinimada waa lagu jecel yahay dumarka saa ma aha haddaba wuxuu doonayaa dumarka halka laga saadaalin jiray inay gaari tahay yo inay basari tahay waxa wey guriga ay inantu degan tahay baa jiray ama qoyskoogu gurigay degan yihiin ayaa la jiray hadda waa laga guuray oo miyi miyii meel laga guuray ayaa sees aynu hadda ku sheegaynaa ama jabadan ku sheegaynaa meeshii ay gabadhu deganaan jirtay kal hore ayaa la tegayaa marka gaarinimadeeda la ogaanayo haddaba waa kal hore halkay deganay oo maxaa laga faa'iidayaa laba arimood bay nimanka carbeed ka faa'iidi jireen waxay ka faa'iidi jireen inantu hadday gaari tahay gurigu halkuu deganaa daarada biyaha ku badnaan jiro dhaska iyo boodhkay ka rushayn jirtay kadibna meeshu markay adkaatee cagtu iyadoo qoyan in badan ay marto sanawaad waxba kama soo baxaan gurigii inantu ay ka guurtay haduu markiiba daaqabsado inantu basari bay ahayd weeyaan guriga ma hagaajin jirin weeyaan halkaa ayaa horta looga jeedaa halka laga eegaya waa halkaa waxaa kaloo yidhaahdeen mooskan guriga biyaha lagaga leexin jiray ayay tagaarigihi moos weyn samayn jirtayoo sanadka hore iyo ka labaatoona daadkuma baabi'in kari jirin kolkaa halkii unbaa la tegayaayo calaamadihii inay sii muuqdaan iyo in kale ayaa la eegaya waxa kale ka saadaabin jireen iyadana oo mid saddexaad ah guriga marka miyi la yahay carab iyo soomaaliba way wada lahaayeene waxa wey wax kashkaash layidhaha sida sariirta loo sameeyo ayaa jiri jiray inanta gaarigiihi kashkaashka marka la guurayo waa geedo soo googooyo meel kasta way kaaga horreeyaan lama qaadan jirin kolka inanta gaarigiihi kashkaashkaasay ka tegi jirtay kashkaashkaasaa la eegi jiray kii gurigeega ay u samaysatay ilayn aboor baa jiro oo wax kala jiro alaabta aboorkaa laga dul saaraaye iyo ciiddaa laga dul saaraaye kashkaashkaasi intuu la eegyahay la eega kolka waxay kutusaysaa inantani nooca ay ahayd لميت موxشha ضلل يluuxu كأنhu khilalun limayata inanta mayaa waxaa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a dalalun sees baa u sugnaaday haddaba halkaa xaalo iyo waxa wada yaalla saaxibulxaal away xaalada halkaa yaalla waa muuxishan away saaxibulxaalkuna waa dalalun dalalun baa saaxibulxaal ah waa siba weyhi haddii la waafaqun buu sax noqonayaa dalalun baa saaxibulxaal ah dalalun se u nakira ma aha xaaladii baa la qadimay sawnagii kitaabkeenna kale markaan mubtadaha nakirada ka hadlaynay khabarka isagoo jaariya majruur haddii la qadimo uu sax noqon jiray fi lmasjidi rajulun maynan sax kusoo dhiganin waynu kusoo dhiganay waa sidii oo kaluun walaa yakuunu ma ahaanayo saaxibuhaa saaxibulxaalku ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale culima shan qodob baynu nidhi halkan waynu ku baranaynaa shan qodob shanta qodob maxay ahaayeen tacriifkii xaalada ma barannay tusaalihii xaalada ma aragnay axkaamta xaalada wax ka qaadanay waayo xaaladu inay nakiro baynu qaadanay saaxibulxaalka laftiisana ma baranay axkaamtiisana inuu macrifo yahay baynu qaadanay ama nakiro musawir sidataa hadda mayla socotiin ah, xaalada yaa ku camalfalaa xaalada yaa ku camalfalaa xaalada waxaa ku camalfala ficil iyo wixii shabahay markaan idhaha jaaa muxamadun daaxikan ereygaa daaxikan ayaa ku camalfalaya ficilka meesha yaalle jaaa ficilkaasi ha ahaada laazim ama ha ahaado mucadde ha ahaado lama kala qaadayo ha ahaada laazim ama ha ahaada mucadde halkaa culima waxaan kaga baxnay xaaladda axkaamtaynu ugu talagallay iyo xaalku inta xukumu qaadanayo tamyiiska waynu raacinaynaa tamyiiska culima cashirkan tamyiiskii cashir badan ma aha tamyiisku waxa weeyi eeg inaynu isna fahnaa fiican qaabku u socdo xaaladu aad ugu dhadhow yahay waa macnihii xaaladoo kale waxaa la yidhaahdaa xaaladuna sifo qarsoon bay caddaysaa tamyiiskuna daata qarsoon buu caddeeya bal hadday intay isku jiraan eeg maxaanku idhi xaaladdu yay caddaysaa sifo qarsoon tamyiiskuna yuu caddeeyaa daata qarsoon haddaan idhaahdo kitaab baan soo iibsaday kitaab baan soo iibsaday daatadaan soo iibsaday makabaa mise waad garanaysiin waxay tahay war kitaab baan soo iibsaday haddaan idhaa ka warrama culimo waa maxay kitaab baan soo iibsaday waxaan soo iibsaday kitaab maxaa kolkaa loo baahanya inuu cusub yahay iyo iyo inuu duug dee sifaa loo baahan yahay haddaan idhaa kitaab baan soo iibsaday isagoo cusub isagoo cusubtaasi waa xaalo ilin waa sifee fice haddaan laakiin idhaa ka waran afar iyo toban baan soo iibsaday daatadii maad garanaysaa afar iyo tobankaan soo iibsaday ma afar iyo toban ma afar iyo toban kitaabba waa maxay afar iyo tobankaan soo iibsaday ma garanaysaa afar iyo tobankaan soo iibsaday waxay yihiin wax alle waxay yihiin lama garanayo waxaan odhanayaa afar iyo toban kita iyo toban baan soo iibsaday kitaaba ah. ereygan kitaabihi daatadii afar iyo toban ku cadday waa tamiis haddaba tamyiisku daata qarsoon buu caddeeyaa xaaladuna sifo qarsoon bay caddaysaa haddaba halkaanu nuxaadda waan kaga duwanahayo ilaa hadda kitaabi qanciyo ma haye maxay kula tahay in ay la horraysiiyo ma in xaalka la horraysiiyo mise in tamyiiska la horraysiiyo horta yaa loo baahi badan yahay bal aduu fikir waxaan ku xaalku waa maxay baan ku idhi waa tilmaan qarsoon tamyiiskuna waa maxay baan ku idhi daata qarsoon war koolmaad tilmaanta goormaad u baahanaysaa markaad ayo ogaato daatada markaad hesho kadib baa tilmaan u baahan kartaa kolka in tamyiiska la soo qadimo miyayna ahayn oo ayo laga soo qadimo dee siday wax u kala muhiimsan yihiin haddii loo sheegayo in tamyiiska la horraysiiye ahayd xaalkana la dembiysiiye ahayd laakiin nasiibka culimada luqadoo dhani xaal bay hormariyeen tamyiiskana dib bay u dhigaan waxa ku kalifay isticmaalka marka la doonayo waxa ku kalifay xagga isticmaalka ayuu xaalku ka axkaam badan yahay xaggaasaa ku kaliftay tamyiiska haddaba culimo tiruu daba dhacaa tiro tiruu daba dhacaa bal hadda ila labiyo toban qayb oo tamyiisku leeyahay ayaan kitaabkeennii kale ku dhigannay imise qayb baan ku soo marnay labiyo toban qaybood oo tamyiisku leeyahay ayaan kitaabkii kale kusoo dhigannay hadda waxaan u baahannahay tamyiiska inaan ogaano tilmaantiisa maxaa tamyiis la yidhah waa kow waxa kalaynu u baahannahay inaan ogaano aqsaamtiisa waxa kalaynu u baahannahay inaan ogaano caamilkiisa waxaa kaleynu u baahannahay inaan ogaano tusaalihiisa waxaa kaloon u baahannahay axkaamtiisa waa shanun isna shan qodob inaan tamyiiska ka barano weeyaan tamyiiska tilmaantiisa bal hadda ila eeg atamyiizu tamyiizku lix magac buu leeyahay cashirkani lix magac qolo tamyiiz bay yidhaahdeen qolona mumayiz bay yidhahdeen mumayiz qolo tafsiir bay yidhaahdeen qolona mufasir bay yidhaahdeen qolo tabyiin bay yidhaahdeen qolona mubayin bay yidhaahdeen waa imise magac imise magac weeye lix magac oo baabkan tamyiisku uu leeyahay weeye qola waa tamyiis qolana waa mumayiz qola waa tafsiir qolana waa mufasir qola waa tabyiin qolana waa mubayin ayuu noqonaya atamyiizu huwa tamyiisku alismu waa ismi maxaa iga haday markaan alismuku idhaahdo ficil iyo xaraf iyo jumlo weligoo tamyiis ma noqdaan ficilku tamyiis ma noqdo xarafkuna tamyiis ma noqdo jumladuna tamyiis ma noqoto waayo shardi waxa tamyiiskii waa inuu ismi yahay almansuubu waa la nasbiyaa shardiga labaad ila soco waa inuu ismigani uu haddana mansuub yahay maxaa iga hadhay halkaa almansuub markaan ku idhaahdana marfuuc oo dhani ma noqdo hee tamyiiz majruur oo dhanina ma noqdo isna tamyiiz almufasiru wuxuu fasiraa ama uu caddeeyaa liman bahama wax qarsoomay oo mina dawaati daatooyina markaan idhaa almufasir wuxuu caddeeyaa liman bahama wax qarsoomay yaa iga baxay markaa mansuubaadkii oo dhan baa iga baxay xaaladii mooyaane xaalad waana ismi waana mansuub waana mufasir liman bahama oo min adawaati daataa daata qarsoon buu caddaynaya min adawaati markaan idhi iga hadhay xaaladii hadda iga hadhay waayo xaaladu daata qarsoon ma caddaysee maxay caddaysaa sifo qarsoon bay caddaysaa halkaas min adawati iyo min alhay bay kala ahaayeen bes haddaba culima waxaad ogaatiin xaalada iyo tamyiisku shan qodob bay wada leeyihiin shan qodob ay xaalada iyo tamyiisku wada leeyihiin bal shanta qodob ay wada leeyihiin eega kitaabkeenna kale toddoba qodob baaba ku qoran toddoba qodob oo xaalka iyo tamyiisku ay wada leeyihin waa dabca aaniya maaha dabcadda koobaad waxaad eegtaa shan qodob bay wada leeyihiin shanta qodob qodobina eg qodobka koobaad waxa weeye waa ismi xaalkuna ismi buu ahaa tamyiiskuna waa maxay waa ismi kow qodobka koobaad ismi weeyi qodobka labaadna mansuub labaduba mayna mansuub ahayn qodobka saddexaadna nakiro labaduba waa inay nakiro noqdaan qodobka afraadna mufasir mid kastaaba waa mufasir mayla socota hadda maxaynu nidhi waa inuu ismi yahay waa kow waa inuu mansuub yahay waa laba waa inuu nakiro yahay waa saddex waa inuu mufasir liman bahama yahay waa afar waa inuu fadlo yahay fadla fadlada waxaa loo yaqaanaa maa laysa ruknan fi lkalaam waxa hadalka aan ka midka ayn dheeraadka ka ah dheeraad waa inuu shantaa qodob ayay xaalka iyo tamyiisku wada leeyihiin xaal iyo tamyiis shan qodob waa inay ismi yihiin waa inay mansuub yihiin waa inay nakiro yihiin waa inuu mufasir liman bahama mid kastaaba wax qarsoon fasirayo waa inuu fadlo noqdaa mid kastaaba atamyiizu tamyiisku huwa lismu waa ismi almansuubu waa la nasbiyaa almufasiru wuxuu fasiraa liman bahama wax qarsoonoo min adawaati daatooyina naxwu qawlika haddaba culimo tamyiiska ila socda labaa loo qaybiya tamyiisu tamiisuaad iyo tamiisunisbaa loo qaybiya tamiisuaad iyo tamyiisu tamiisunisbo tamiisunisbihiibuu hadda inoo sheegayaa tasababa zaydun zayd baa shubmay caraqan dhidid ahaan ayuu shubmay dhidid ahaan yaa tamiisa halda halkaa tasababa zaydun caraqan markaan idhaha yaa tamyiisa ereyga caraqan waa tamyiis tamyiis wey waayo shuruuddii ma dhammaystirtay ismi ma yahay marka koobaad mansuub ma yahay marka labaad mufasir liman bahama ma yahay nacam shuruuddii wuu dhammaystirtay haddaba waa mm, eeg tamyiisu nisbo afar baynu u qaybinay kitaabkeennii kale saw caynkaama ahayn waa muxawal can ilfaacil hadda tasababa zaydun buu hadalku ahaa markiisa hore zayd baa shubmay markaad tidhaa zayd baa shubmay war xagguu ka shubmay ma afkuu ka shubmay oo matag baa lagu bilaabay ma xagga dambuu ka shubmay oo shuban caadiya ku dhacay maxaa ku dhacay maxaa ninka helay bidid ahaan caradan markaa waxa la garan yahay shubankan halka loo nisbaynayo markaan tasababa zaydun idhaa caraqan baan raacini waa tamyiisu nisbo wuxuu ka yimid tamyiisu nisbuhu sidaynu arkayno wuxuu ka yimid muxawal can ilfaacil baa la yidhaahdaa hadda muxawal can ilfaacil oo faacilka uu ka yimid wuxuu ahaa tasababa caraqu zaydin buu caraqu zaydin uma xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi maqaamahu fairtafaca biirtifaacihi kama qaala bnu maliki fi lkhulaasa wmaa yeeli lmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa tasababa caraqu zaydin bal hadda caraqa inaga xadfa maxaan xadafnaa caraqa inaga xadfa tasababa caraqu zaydin markaan idhaha waxaa soo hadhay zaydkan mudaafun ilayhigaa faacil marfuuca ka dhiga tasababa zaydun waxaa la garan waayaya xaggu ka shubmay war xagguu ninku ka shubmay markaa dee tamiis kadhi kii faacilka ahaan jiray caraqii faacilka ah xagga dambe ku tuur isagoo tamiiso mansuuba tasababa zaydun caraqan caraq ahaan iyo dhidid ahaan buu u shubmay wa tafaqa'a bakrun bakar baa buuxsamay shaxman baruur ayuu ka buuxsamay ninkaasi yaa tamyiisa markaan tafaqa'a bakrun shaxman idhaahdo shaxman baa ayaa iyaduna tamyiisa waana muxawal can ilfaacil oo asalku wuxuu ahaa tafaqa'a shaxmu bakrin bay ahayd wa daaba muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday nafsan xagga nafta ayuu ka wanaagsanaaday ya tamyiiza halkaana daaba muxamadu nafsan markaan idhaa ereyga nafsan ayaa tamyiiza waayo waana muxawal can ilfaacil oo asalku wuxuu ahaa daabat nafsu muxamadin bay ahayd halkaa tamyiisu nisbibu saddexdaa tusaale kaga soo baxay saddexduba muxawal can ilfaacil weeyaan tamyiisu daadku tiruu daba dhacaa culima waxaad ogaatiin tiradu waa meelaha naxwaha ugu adag bay horta ku jirtaa masaa'ilka ugu adag ee naxwaha lagu sheego ayay tiradu ku jirtaa sidaynu ognahay waa masaa'il aad u adag runtii laga yaabaa inaynu in badan aynaan arag waxaad ogaataa axkaamta tirada waxaa ka horta rag iyo dumarka yaa taa qaadan jiray intaanan axkaamtaa sheegin ragga iyo dumarka yaa ta qaata dumarka tirada waxaad ogaataa saddex ilaa toban raggaa ta qaata dumarkuna waa bilaata waa qodobka koobaada tiradu ay af carabiga kaga duwan tahay durtaba maxaan ku idhi tirada hee saddex ilaa toban yaa ta qaata raggaa ta qaata dumarkuna taalahaan wey bal waxaad tidhahdaa saddex nin baa yimid dheh saddex nin baa ii yimid carabi baldheh laabud waa inay tiradu ay ta' wadataa jaaa ilaya jaaa ilaya alaaatu rijaalin alaaatu rijaalin alaaadu waa inay ta' qaadataa ilan waa rage rag baa daba dhacoo la tirinayaa bal saddex dumara dheh haddaba ayaa yimid jaa'at ilaya alaau niswatin ama alaau nisaa'i waa bilaata qur'aanka mays weydiisanaayadan qur'aanka ee rabbi ku leeyahay sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuman sabca layaal sabcada sow lagama tegin ta'da sabcada maxaa ta' looga tegey war layaalkaa dhadiga oo laylada hiya baa la yidhaahdaa ilahay baaba qur'aanka ku yidhi hiya salaamun hiya laylatulqadriga markii laga hada sow salaamun hiya ma aha layladu huwa maaha waa hiya halka maalinta huwa la yidhaahdo huwa ywm lkhamiis baa huwa ym laakiin hiya ywm lkhamiis lagaa dhegaysan maayo sheekh hiya ywm lkhamiis waa mamnuuc waa huwa ywm lkhamiis sow maalintu lab ma aha maalinta hadaba ta baa lagu dari layladu sawdhadig maaha ta'daa laga dayni sakharahaa alayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin amaaniyata waxaa ta loogu daray maalmaha laba sabcada waxaa ta'da looga daayay dee layaalidana dhadiga kolka waxaad ogaataa cadadku axkaam aad u ballaadhan oo runtii kitaabkana ajruumiga aba ku dhadhow cashirada cadadku kitaabkan ajruumiga aba way ku dhadhow yihiin cadadka oo qura haddaba ogow tamyiisku inuu cadad daba dhaco cadad buu daba dhacaa welibana cadadkaa koob iyo toban ka bilow koob iyo toban ilaa boqol boqolka koob iyo toban ilaa sagaaliyo sagaashan cafwan koob iyo toban ilaa sagaaliyo sagaashan cadadka daba dhaca mufrad mansuuba oo tamyiisa ka dhigo washtaraytu waxaan soo iibsaday cishriina labaatan baan soo iibsaday hulaaman wiil yaa tamyiisa hadda hulaaman waayo yuu daba dhacay ishriin buu daba dhacay ishriin ishriinkanuu daba dhacay wa malagtu waxaan milkiyey tisciina sagaashan baan milkiyey nacjatan laxaad yaa hadda halkan yaa tamyiisa najatan waayo tamyiiskani waa maxay markaa waa tamyiisu daadtiruu daba dhacay welibana waxaan ku idhi koob iyo toban ilaa sagaal iyo sagaashan waa mufraduun waxaan kaaga digayaa inaad tidhaahdo fii jaybi axadda cashara riyaalaati waa mamnuuc axadda cashara haddaad tidhaahdo waa inuu mufraduuni daba dhacaa ishtaraytu axadda cashara qalaman laakiin ma odhan kara ishtaraytu axadda cashara aqlaaman waa khata aqlaaman jamac ma daba dhaco koob iyo toban ilaa sagaaliyo sagaashan waxaan mufrad ahayn inii ra'aytu axadda cashara kowkaban kawaakibaha isku odhan hadda wa malagtu waxaan milkiyey tisciina nacjatan sagaashan laxaad tamyiisu daadkiina labadaa tusaaluu ka soo qaatay wuxuu dib ugu noqday tamyiisu nisbihii muxawal can ilmubtada buu dib ugu noqday sow saddexdii nambare u horreeyey muxawal can ilfaacil ma ahayn muxawana can ilmubtada kii la jiray wa zaydun zayd baa akramu minka kaa sharaf badan aban aabba ahaan yaa tamiisa ah haddaba halkan aban abantani waxay ka timid mubtade asalkeegu wuxuu ahaa abu eg abuu zaydin buu asalku ahaa abuu zaydin akramu min abiika asalku muxuu ahaa abuu zaydin akramu min abiika kolkaa abuuda hore mubtadaha waa la xadfay zaydka mudaafun ilayhigiina mubtaduu noqday zaydun akramu minka baa la yidhi dee waxaa loo baahday mubtadihiio isagoo tamiisa xagga dambe lagu tuuray zaydun akramu minka aban wa zaydun zayd baa akramu minka kaa sharaf badan aban aabba ahaan labadiinna aabba iskuma dhowaa wa ajmalu minka isagaa kaa qurux badan wajhan weji ahaan weji ahaanna isagaa kaa dhalaal badan waad aragtaa halkaa waxaan ka soo baxnay tacriifka tamyiiska waxaa kaloon ka soo baxnay tusaalaha tamyiiska waxaa kaloon ka soo baxnay aqsaamta tamyiiska saddex qodob baad iga haysataa bal axkaamta eeg walaa yakuunu tamyiizu tamyiisku ma noqdo ilaa nakirata nakiro mooya wax kale tamyiisku waa maxay baynu nidhi weligii nakiro mooyaane wax kale tamyiisku ma noqdo maxaa la diidayaa tamyiis macrifa haddaad aragto kuufiyiinta bayd gabay ah ayay soo deliishadeene lagama dhegaysanayo sidii xaalada aynu soo nidhi oo kale aynu u diidaynaa walaa yakuunu tamyiizu ilaa nakira tamyiisku waa nakiro uun waa ko waa xukunka koobaad walaa yakuunu mana ahaado ilaa bacda tamaami alkalaam hadalku intuu dhammaystirmay kadib mooye mar kalena ma ahaado tamyiisku goormuu dhacayaa baynu nidhi walaa yakuunu ilaa bacda tamaami alkalaam hadalku intuu dhammaystirmay kadib uunbaa tamyiiska keeni kartaa haddama ila socotaa culimo dhammaystirankanina waa kii xaalada oo kale maa laysa rugna fi lkalaam baa loo jeedaa ama fadlaa loo jeedaa fadlo ayaa loo jeedaa haddaba culimo xaaladu iyadu xagga horey maraysay oo bartankay gelaysay oo xagga dambey maraysay laakiin tamyiiska hadduu ficilku jaamid yahay xagga dambe unbuu galaa waa waajib ficilku hadduu jaamid yahay xagga dambe unbuu galaa hadduu ficilku mutasarif yahayna xagga hore wuu soo mari karaa oo gabay baa jira xataa ay ku qoran tahay bal laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatanka inoo soo rog laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan meelaha bal hadde eh, eh, waxaan doonayaa laba boqol iyo eh, laba boqol afar iyo siddeetanka bal hadda waxaynu haynaa nin gabayaao gabay tirinaya wuxuu yidhi gabayaaga hore ra'aytunka lamaa an carafta wujuuhana sadatan wadibta annaafsa ya qaysu can camriin ra'aytuka niyaho waan ku arkay lama an carafta wujuuhanaa markaad wejigayaga garatay sadata inaad jeedsatay mar alla markaad wejigayagii garato inbaad jeedsatay wadibta waad wanaagsanaatay annafsa xagga naftaad ka wanaagsanaatay yaa qaysu qaysow can camrin camr xaggiisii wadibta nafsa yaa tamyiisa halkaa ah. horta wadibta nafsa yaa tamyiisa annafsa sawnagii nidhi tamyiisku waa nakiro uun beydkaasaa la arkay isagoo hal wata jumhuurtu waxay qaateen war ashani waa zaa'ide waxbama macrifaynayso halkuu dhacayo haddaan isagoo soo qadimay waa beydkaa beydka ku xiga ataajuru leyla lilfiraaqi xabiibaha wamaa kaana nafsan bilfiraaqi taiibu gabayaaga odhanaya ataajuru leyla lilfiraaqi xabiibaha wma kana nafsan bilfiraaqi taiibu atahjuru miyay ka fogaanaysaa laylaa inanta layli'ihi lilfiraaqi kala tag dartii xabiibaha kii jeclaa kay jeclayd maaha waa kii jeclaa atahjuru miyay ka fogaan ay ka hijroon laylaa inanta layli'ihi lilfiraaqi si ay u kala tagaan xabiibaha kii iyada jeclaa haddaba laylaada eg salmaana waa gabayga way soo aroortay riwaayooyinka qaarkood atahjuru salma lilfiraaqi xabiibaha salmi miyay ka tegaysaa kii jeclaa wamaa kaana nafsan wamaa kaana mana aha tatiibu miday diib noqon nafsan xagga nafta bilfiraaqi kala tag ah kollay raallina ku noqon maysee haddana way ka tegaysaa haddana raalli ku noqon maysa hadduu kala tagaasi dhaco waxaan doonayaa wamaa kaana nafsan bilfiraaqi taiibu ereygaa nafsan ihi sow tamyiis maaha yaa ficilu ah tadiibuda u dambaysa miyuuna ka soo qadimin waa naadir naadir naadir weeyi inuu tamyiisku xagga hore soo maro uu ficilka ka soo hormaro ficilku walaa yakuunu tamyiizu tamyiisku maaha ilaa nakirata nakiro mooye wax kale walaa yakuunu mana noqdo ilaa bacda tamaami alkalaam hadalku intuu dhammaystirmay kadib mooye wax mar kalena ma noqonayo culima haddaba caamilka tamyiiska ayaa inoo dhiman xabaddaasoo qura ayaa shantii qodob inoo dhiman baan filaya sooxaynkaa maaha caamilka tamyiisku waa maxay talow tamyiisku hadduu tamyiisu nisbe yahay ficil iyo waxa shabahay waxa hadalka ku jira ayaa nasbinaya iminka markaan idhaa tasababa zaydun caraqan caraqa ayaa nasbinayo ku camal falaya waa tamyiisu nisbi ayaa ku camal falaya tasababa ayaa ku camal falaysoo nasbinaysa markaan idhaahdo maalan tamyiisku hadduu tamyiisu daad yahayna tirada ka horraysaa nasbinaysa markaan idhaahdo ishtaraytu cishriina hulaaman ereyga hulaamka ayaa nasbinayoo caamilu ah cishriinkan ka horreeya ayaa caamilu ah ishriin cishriin baa caamilu oo nasbinaya tamyiisku hadduu tamyiisu daad yahayna cadadkan ka horreeya ku nasbi ama shaygan ka horreeyee la fasirayo dee hadduu tamyiisu tamyiisu nisbe yahayna maxaynu ku nasbinaynaa ficil iyo waxaa shabahay waxa meesha ku jira in sha allahu tacaala cashirkeennii barta ayuu inoogu gebagabooday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam su-aalihii ayaynu ardayda siinaynaa ee arday su-aalaha ardayda iyagoo ka faa'iidaysanaya aynu insha allah shan minid bal hadda aynu ku soo ururina waxaad su-aal haysiin